alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu عlى rasuuli اllahi slى اllahu عalayhi waslm ama bacd aلsalaamu عalaykum waraxmat اllahi wbarakaatu intaanan bilaabin kelmadaha aan caawa ugu tala galay ee baraarujinta masjidkeennan ayaa waxaa runtii maskaxdaydu ay xasuusisay maalmo hore oo tegay oo fogaa oo aniga iyo masaajidkanna dhex maray waxay xasuusinaysaa caawa maskaxdaydu aniga oo yaraa waktigii aan yaraa oo masaajidkana yaraa oo aan ku tukan jiray anigoo dhalinyartaa ah yaryar leeg ee maanta caruurta ah waa ilaahay mahadii haddii aan caawana ku tukaday masaajidkii oo weynaaday oo dabaqiyo noqday iyo anigoo weynaaday oo ceraystay <laughs> waa ilaahay mahadi masaajidkan wuxuu ahaan jiray masaajid la yaab leh dagaalkii sideed iyo siddeetankii ee dhacay wixii ka dambeeyey iyo wixii ka horreeyey way kala duwan yihin sideed iyo siddeetanka wixii ka horreeyey magaalada hargeysa oo lagu qaxay masaajidada hargeysa ka dhisnaa dhowr iyo afartan bay ahaayeen ilaa siddeed iyo afartan bay ku sheegaan sideed iyo afartankaa sideed iyo siddeetankii ka horreeyey kani ka mid buu ahaa masaajidkani waxyaabaha uu cajiibka ku ahaa masaajidkani waxaa ka mid ahaa masaajid camiran oo buuxa ayuu ahaa odayaal ahlu cibaado ah ayaa safka hore iyo ka labaad soo buuxin jiray oo guryahooda runtii aan intay markay ka soo baxaan salaatu salaad ku sugi jiray masaajidka oo jihadan bariga halkaasay fadhiisan jireen odayaasha waaweyn baa ila garanaya halkaasay fadhiisan jireenoo markaasay salaadba salaad ku sugi jireen allah naxariisto maanta cid ka nool ma xasuusni ilahay u naxariisto waa taariikh weyn waa uma tagtay oo masaajidka camiri jirtay waxaa la doonayaa maantana waa waa inagu innaga waa idinku idinka masaajidkii inaad camirtaan idinkaa la doonaya masaajidkii inaad ilaalisaan baa la doonaya masaajidkii inaad dhaqaalaysaan baa la doonaya masaajidka caawa waa nuuraya waana weyn yahay dadka ku tukanayana dad badan bay ahaayeen in masaajidkaa loo dadaalo ayaa loo baahan yahay waa masaajidkii culimmadu ay nagu baraarujin jireen ee ay nagu wacdiyi jireen halkaa waxaan garanayaa dambe masaajidkii shakligii hore masaajidka oo sheekh culimmadeenna waaweyn ka mida ah, intuu halkaa dambe ila galay uu leeyahay markaad imaka sanka dariga ka baxdo waa inaad jaamacad dibadda aad tagta oo diinta soo barata halkana he waana fikradihii markii dambe jaamacadda dibadda aan ugu baxayba maantan ilaahay ma dakaatiradii inooga soo baxday jaamacadaha oo masaajkii inoo jooga iyo masaajkii oo inoo dhismay iyo ixaafadii oo camiran in la camiraa waa waajib intaas waa hordhac walaalayaal ma jecli in ay inagu dheeraato waktiga muxaadaradu mowduucanna oo ah dowru lmasjid fii tarbiyati lmasjid fi tarbiyati lmujtamac halka uu masaajidku kaga jiro ummadda barbaarinteeda bulshada barbaarinteeda halka uu kaga jiro oo ah mawduuc ballaadhan ballaadhan oo u baahan habeenno badan in laga hadlo ma jeceli in aynu sidii la doonayey uga hadalno laakiin qodobo yar un inaynu soo qaadano ayaan jecelahay wixii tusaalayaal masaajidada caalamka soo maray kuwii ugu waaweynaa iyo sidii ay uga muuqatay diinta iyo tarbiyada iyo horumarintuna runtii walaalkeen cabdilaahi sheekhana sheekh cabdillahi baan uga tegaya anugu hadday ay noqoto n hordhac u noqoto kelmadihiisa masaajidadu walaalayaal qiimay leeyihin ilaahay agtiisay qiimo ku leeyihiin dadka muslimiinta agtooda qiimay ku leeyihiin bulshada masaajidada ku xidhantaa bulsho qiimale ayay noqotaa bulshada iyo ummadda ka fogaata masaajidaduna way dawakdaa oo ay isdaba meeraysataa oo ay dib u dhacdaa masaajidada ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka ah in badan buu kaga warrama aayado doora ah ayuu kaga waramay nebi muxamedna hadalkiisii sharafta lahaa ee khayrka badnaa axaadiis badan oo saxiixa ayuu kaga hadlay ilaahay subxaanahu wa tacaala masaajidada meel buu dhigay meel sare ayuu dhigay ilaa ummadda muslimku halkii ilaahay dhigay ee nebigiisa moxamed dhigay ay dhigaanna cizi iyo sharaf iyo wanaaguu ka dheeraanaya ilaahay jala jalaaluhu qur'aanka kariimka waxa aad ku arkaysaa isaga oo isagu ina wada leh naftaaduu leeyahy oo adiguu ku leeyahy oo waalidkaabuu leeyahay oo dhulka ayuu leeyahay oo cirka ayuu leeyahay oo hawada ayuu leeyahay ayaa haddana si gaara idaafatu tashriif ilaahay isagoo qiimo gaara masaajidada u samaynaya iyo guryaha aynu caawa ka warramayno aynu ku sugannahay ayaa wuxuu yidhahdaa guryihii ilaahay gurigaaga isagaa leh adigana wuu ku leeyahy masaajkana isagaa leh laakiin qiimo gaara si masaajka loogu sameeyo ayaa ilaahay wuxuu idhahdaa masaajid allah walidaalika qur-aanka kariimka ah waxaad ku arkaysaa isagoo ilaahay leeyahay innamaa yacmuru masaajid allahi masaajideeda ilaahay ilahay baa loo tiiriyey waxa camira waman adlamu miman manaca masaajid allah yaa ka dulmi badan qof masaajid ilaahay u diiday in lagu xuso isaga waxaad ku arkaysaa waana almasaajida lilah masaajidda ilaahay baa iska leh waxay yidhahdeen culimmadu waa sharaf gaara oo laga fahmayo masaajidadu inay qiimo gaara leeyihiin walidalika nebi moxamed waxaad arkaysaa isagoo isaguna ka warramaya masaajidada xadiidka imaam muslim uu warinayo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu yihi axabu lbilaadi ila allahi masaajiduha dhulkaa ilaahay halka loogu jecel yahay waa meelaha masaajidada ah ilaahay halka ugu jecel yahay addoommada axabu lbilaadi ila allah ilaah xaggiisa waxaa loogu jecel yahay dhulka hee masaajidada horta halkaybaynu ku sugannaye allah inoo barakeeyo qofka masaajidada ku xidhnaada ee qalbigiisu had iyo jeer masaajidka ku jiro ee masaajidka ku warwaraya ee masaajidka jecel ee masaajidka ku xidhan ee masaajidka jamaca iyo jamaacada la soo gaadhaya ee masaajidka ku digriyaya ee aan mar qura qalbigiisa aanu masaajidku ka faaruqayna qiimo gaaray diintu u yeeshay maalin qiyaamo ayaa soo socda oo howl badan oo dhib badan oo dadku haraadayaan oo cadceedu ay runtii la lasoo dhaweynayo cadceedu ay qabanayso oo dadku ay dhibaato badan ku jiraan kuwa loo hadhaynayo ama toddobada loo hadhaynayo waxa ka mid ah ayuu nebigu yuri calayhi salaatu wasalaam maalinka hadhka ilaahay mooyaane hadh kale aanu jirin warajulun qalbuhu mucallaqun fi lmasaajid qof qalbigiisu ku xidhan yahay masaajidada oo u ka lusho qofkaasi toddobada ilaahay u hadhaynaya yuu ka mid noqonaya haddaad doonayso kuwa loo hadheeyo qiyaamaha inaad noqoto masaajidka un qalbigaagu ha ku jiro waa qiimo gaaro oo la siiyey tallaabada aada masaajidka usoo qaado ajri baad ku helaysaa oo diintu halkaasay gaadhsiisay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu inoo sheegay xadiidka saxiixa ah ee imaam muslim uu warinayo qof ma jiro weysaysta oo weysada wanaajiyaa oo u qastiya masjid ka mida masaajidada ilaahay haddii uu jirana ilaahay wuxuu u qoraa tallaabo kasta oo u qaado wanaag xasana ilaahay kuu qoraya derajana ilaahay kor buu kugu qaadaya dembigaagana ilaahay waa kaa dhaafaya sayi-a ayaa ilaahay kaaga dhaafaya waa masaajidka tallaabada markaad usoo qaado bal in nabigu xadiidka kale saxiixa ah waxa uu ku sheegay oo uu yidhi man hadaa ila lmasjidi aw raaxa acadda allahu lahu fi ljannati nusulan kulamaa hadaa aw raaxa buu yihi nabigu calayhi isalaatu wasalaam qofka u kallaha ama u caraaba masaajid ilaahay wuxuu uga diyaargareeyey martisooryadiisa casuumadiisu waxay taallaa jannada dhexdeeda ilahay baa u diyaariyey mar kasta oo uu caraabo ama uu kallaho walaalayaal masaajidadu haddaba hawshay hayaan ma aha oo qurh ah cibaado oo qurh ah. inaynu salaada maqrib ku tukanno ama salaada cishaa'i ku tukanno ama salaadaha faralka unaynu ku tukanno ama taraawiixda iyo tahajid ku tukanno oo qurh ah masaajidada looma dhisin masaajidadu waa ka mid waa lagu tukanaya oo waa lagu cibaadaysanayaa waa ka mid laakiin iyagoo iyadoo qurh looguma talagelin masaajidadu cahdigii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadii iyo ummaddii diinta fahamtay waxay ahayn jaamicatan lilcilmi meel cilmiga lagu barto waxay ahayn markazan litajamuc meel ummaddu isugu timaado ayuu ahaa makaanan lilcibaada meel lagu cibaadaysto ayay ahayd wa markasan lilqiyaada meel ummadda laga hogaamiyo ayay ahayd madaxtooye ahayd waxay ahayd meel wufuudda lagu qaabilo ayay ahayd waxay ahayd meel ummadda laga saacido oo bulshadu takaafulkeeda iyo isqaadashadeeda iyo isgargaarsigeeda meel laga fuliyo ayay masaajidadu ahaayeen waxay ahayd meel ciidanka muslimiinta laga diyaariyo waxay ahaayeen meel warka iyo warbaahinta laga gudbiyo ayay masaajidadu ahaayeen waxay ahaayeen masaajidadu meesha khayr oo dhan iyo talo oo dhan laga helo ayay masaajidadu haayeen masaajidada waxaynu u baahannahay inaynu markaa dowrkeedii soo celinno waxaa howlaha loogu soo ururinayaana waxa weeye ummadda islaamku tarbiyadii isla dhammayska tirnayd ee um-, diinta islaamku ay ummadda ka doonaysay xaruntii ay ka helayeen inay masaajidadu noqdaan waxa arrimahaasoo dhan loogu soo ururiyey masaajidka in waxaasoo dhan laga helo in tarbiyada dhaqanka usluubta anshaxa ummaddu uu noqdo mid toosan walaalayaal sidaa darteed baa waxaad masaajidka ku arkaysaa isagoo masaajidka aada loo ilaalinayo walaalkeen baa runtii qodobo ka mida sheegay barnaamijka inoo xidhiidhinayay masaajidada waxa la yidhi waa in la dhowra waa in la nadiifiya waa in la daryeelaa maadaama waxaas oo dhan laga helayo waa in laga ilaaliyaa masaajidka laftigiisa xarunta ummadda oo dhan tarbiyadeedii laga qaadanayo waa in la dhowraa waa in nadaafadeeda iyo daryeelkeeda iyo dayactirkeeda waa in la ilaaliya waxaa ka horeeya in la dhiso walidalika ilaahi subxaanahu wa tacala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smuh yusabixu lahu fiiha bilguduwi wاlaasaal rijaalu laa tulhiihim tijaarat wla bayc can dikri اllahi waiqaami الصalaati waإitaءi الzakaati yakhaafuuna ywma tataqalabu fiihi اlqulub wاlabsaar ilahay guryuu idin faray an tubna wa turfaca shanu in la dhiso arrinkoodana kor loo qaado ilaahay baa lagu xusayaa ilaahay digrigiisa lagu badiyo dadkiibaa la sifeeyey waa dad noocayo dadka masaajkaa gelaya waa dad iyo rijaal weeye aan adduunye ku mashquul ahayn digriga ilaahay kama mashquulayaan salaadda ilaahay kama mashquulayaan zakada bixinteeda kama mashquulayaan masaajidka waa ilaalinayaan oo waa ku warwarayaan oo waa ku fakerayaan oo kor bay u qaadayaan oo waa dhisayaan sirtuna waxa weeye yakhaafuuna yowman masaajidka waa inu wax u taraa waa kii ay ka helayeen maalinka qiyaamaha waxay ku badbaadayeen yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluub walabsaar waxay ka cabsanayaan maalin arrinkiisu culus yahay oo aragu uu gadgadoomi doono marba baa la daymoon doono naxdin darteed dhismaheedii markii la sheegay in la dhiso man banaa lilaahi masjidan sidii nebigu sheegay qofka dhisa masjid ilaahay darti u dhisa ilaahay wuxuu uga dhisayaa jannada guri buu ilaahay uga dhisaya isku mid maaha ka jannada wax gaarayaa ma jiro maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar lakiin xaggii magaca ayay guri iyo guri ka yihiin laakiin guriga jannadu kan adduunye la mid maaha markaasaa layna yidhi ilaaliya nebigu wuxuu ina faray xadiidkii caaisha wuxuuna faray in gur masaajidada xaafidaha dhexdooda laga dhiso in la nadiifiyo in la udgooneeyo xadiidkii caaisha radia allahu canha ayaa awhaa waxaa layna faray in masaajidadii laga ilaaliyo wax alla wixii masaajidka dhibaya sida qaylada axaadiis baa kusoo aroortay imika uma baxayo dooda iyo muranka in laga ilaaliyo in codka kor loo qaado laga ilaaliyo in wax lagu dhex yaboohiyo laga ilaaliyo in wax lagu iibiyo laga ilaaliyo in naftu wixii ay karaahiyeysaneysay ee qarmuunaa ama urta lahaa oo dhan laga ilaaliyo hadday tahay wax la cuno basal hadday tahay sharaabaad uskaga hadday tahay dhidid jimcii baa lagu leeyahy soo maydho ciiddii baa lagu leeyay soo nadiifi markaad jamac imanayso adigoo nadiifa kaale nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam hal xadiid haddaan idiin sheego oo aan kaa caasho ku lamaaneeyo nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam albuzaaqu fi lmasjidi khaiia barigii hore masaajidadu may ahayn gogoshana sida ma oolin marmarkana ma oolin ciid bay hargeysa masaajidada ugu horreeyey masaajidkii eh, jameeca weyniyo oo aanu soo gaadhnay shan statekiibaaba la baaya shan statekii kumaydaan dhalan qoladiina xataa imika dhalinyarta dhexeeya shan statekiibaaba dib loo dhisay dhismahan cusub ee dambe dee wuxuu ahaa ciid buu ahaa markaan wuxu hi candhuufta lagu tufo masaajid dhexdii waa gef masaajidka in laga ilaaliyo weye hadday se dhacdo waa in la asturaa oo la qariyaa bui nabigu alayh isalaatu wasalaam lianna masaajidka nadaafad baa u asala walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa kariimkaa masaajkii markuu sidaa u sheegay ayaa qofkii masaajka soo gelayeyna markuu nebi maxamed saa inoogu sheegay in masaajidada loo ilaaliyo ilaahayna cizigii iyo sharaftaa ugu yeelay aayadahaasna ay ku arooreen ayaa waxaa suuratu eh, alacraaf ilahay wuxuu ku yihi yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid reer bani aadamow qaata ziinadiinna cinda kulli masjid cinda kulli salaa markaad salaadaha tukanaysaan salaad walba markaad tukanaysaan ziinadiina iyo quruxdiina qaata ziinada iyo quruxda waxaay culimmadu ku fasiraan oo ay yidhaahdaan waxaa ka kowa dhar wanaagsan qaado oo cawradaada qarinaya cawradaada qari adigoo dhar wanaagsan oo cawradaada qarinaya sita kaale kale oo ay yidhaahdaan culimmadu waxa soo raacaya mufasiriintu tahaaradii iyo nadaafadii dhar nadiifa ah adigoo sita adigoo adigu nadiifa dharkaaguna nadiifyiin kaale masaajidka walidalika ibnu kathiir raximah llahu tacaala markuu aayaddaa fasirayo ayaa wuxuu leeyahay walihadihi alaaya wamaa warada fii macnaaha min asunati aayaddan iyada ah iyo wixii la midee la macnaa ee axaadiidta nebiga ku soo arooray waxaa laga fahmayaa yustaxabu waxaa la sunneeyey oo qofkii loo sunneeyey altajamulu cinda asalaa markuu qofku salaada tegayo inuu isudgooneeyo oo uu waxanta isqurxiyo walaa siyamaa yowma aljumuca wa yowma alciid gaar ahaan maalinka jumcehee laysu imanayo iyo maalinka ciidda sida oo kale wayustaxabu tiib cadarka ayaa la suneeyey cadar cadarka in la iscadriyo waa in dhar qurux badan la qaataa waa in cadar la marsadaa liannahu min aziina quruxda ayuu ka mid yahay waxaa kaloo ku tahay wasiwaaku in la cadaydo marka masaajidka la tegayo liannahu min tamaami dalika wuxuu kuusii dhammaystirayaa quruxdii iyo sharaftii masaajidka maxaad halkaa ka fahantay masaajidka marka la tegayo adiga oo nadiifa meeshin masaajidkiina la nadiifiyey adna aad nadiif tahay kaalay nadiifta kasii horaysaana waxa weeye qalbigu inuu nadiif kuu yahay oo caqiide wanaagsan iyo iimaan wanaagsan iyo aanu kugu jirin adagoo ikhlaas iyo ilaahay dartii camalkan u qabanaya walaalayaal waxaan jecelahay ilan kelmaduhu way koo kooban inaan sawir idinka siiyo meelaha haddaba uu ka tarbideeyo masaajidka ummadda tusaalayaalun inaan soo qaato masaajidka markaad noocaa uu yahay ama masaajidka faa'iidada laga faa'idayo waxaa ka mida ah walaalayaal bal ila eega tarbiyadda koowaad ee masaajidka laga faa'idayo waxaa ka mid a ah inuu ummadda tuso inay ummaddu siman tahay xaqa iyo diinta iyo kitaabka ilaahay iyo sunnada inay u siman yihin iyo cibaadada waa duruusta laga faa'ideeye tarbiyadda ah imaka markaynu masaajidka soo gallo ka qaniga ah iyo ka faqiirka ah ka yar iyo ka weyn masaajidku hadduu leeyahay rag iyo dumar hadduu leeyahay labadaba mid caalima iyo mid aqoontiisu kooban tahay intuba hal masjid bay ku wada tukanayaan cibaado qurana way wada fulinayaan arrinkaasi muxuu ku tusayaa islaamku ummadda wuxuu ku rabaynayaa ummad siman oo ilaahay diintiisa iyo cibaadadiisa u siman inay noqdaan oo aan kibir lahayn oo aan kala sarrayn kibir aan ku kala sarrayn oo aan isweyneyneyn oo ilaahay diintiisa u siman waa tarbiyada ama casharka laga fahmayay tarbiyada ah masaajidada waa kow laba waxyaabaha tarbiyadda ee masaajidka laga qaadanayo iyo dhaqanka wanaagsan ee laga qaadanayo waxaa ka mid a ah in ummaddu ay iska ilaaliso fawdada iyo isbarbaryaaca iyo khilaafka imaka markaynu masaajidka soo gallo salaada duhur maalan ama casr ama maqribka inimaka tukanayba ka warrama may dhacdaa in qofna halkaa uu maqribkiisii ku tukado oo saddexa mid kalena koonaha kala galo oo uu saddex ku tukado halkaana mid ka adimo ilaa maqribkii baan u adimanaya halkaana mid kale intuu ka adimo maqribkii baan u adimanaya may dhacdaa yaa inoo adima muadinun waaxid yaa ina tukiya imaamun waaxid afcaasha ama aqwaasha aynu samaynaa waa maxay waa qaar isku mid a ah. marquru allaahu akbar odhanaya allahu akbar baynu ka daba odhanayna wuu rukuucayaa waynu wada rukuucaynaa wuu sujuudayaa waynu wada sujuudaynaa isagaa ina hogaaminaya ugu dambayn wuxuu odhanaya assalaamu calaykum waraxmat ullah inaguna maxaynu idhahdaa assalaamu calaykum waraxmat ullah hadduu qof khilaafo oo khilaafo isagii uu hogaamiyaheenii khilaafo salaadiisu ka kac inay noqoto ayaaba la arkaa arrinkaasi muxuu ina barayaa ama casharka iyo tarbiyadaynu ka helaynaa muxuu yahay waxaynu ka helaynaa tarbiyad la yidhaahdo inaanay ummaddu isbarbaryaacin ummaddu inaanay iskhilaafin war sidaa imaamkiinu keli u yahay ee masaajkaad ugu tukanaysaan keli u yahay ee rukuucdiinna iyo sujuuddiinna afcaashiinna iyo aqwaashiinnu isku mid u tahay ayaa la doonayaa walaa tafaraquu ha kala tegina oo ha ku kala tegina ama qabyaaladii inku sheekhu ka hadlayay iyo cunsuriyad ama mabaadii kale oo kala duwan ha ku kala tegine ka ilaaliya masaajidku cashar buu idin baray laydhaa tarbiyad ah iyo akhlaaqa ah, war khilaafka iyo muranka iska ilaaliya ummad murantayna meel ma gaadho wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu waa deris laga helayo duruusta duruusta laga helayo waxaa ka mid a ah. masaajidka iyo tarbiyada aynu ka helayno waxaa ka mid a ah walaalayaal masaajidku waxa weeye goob ummada la isugu joojiyo kooda baahan iyo kooda ladan oo kooda ladan loogu dhawaaqo inuu saacido walaalkiisa baahan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa masaajidka shaqooyinka ummadda u qabanaya mid ka mida ka dhigay macnaheedu uma jeedno in masaajidku hariyo habeen uu noqdo mid laga dhex dawarsado taa uma jeedno caadaystayaalla inay masaajidka ka hadlaanu uma jeedno laakiin dadka dhiban ee baahan ee jilicsan in wax looga qabto ee muslimiinta ah ayaynu uga jeednaa masaajidku wuxuu ahaa masaajidka nabigu sal llahu aley sheeqooyinku haye waxaa ka mid aha sala allahu alayh wasalam in ummadda jilicsan laga saacido in ummadda jilicsan lagu ilaaliyo walidalika masjidkii nabiga sala allahu alayhi wasalam saxaabo ansaaru badnayd oo fuqara ahayd baa jirtay waana kuwa ay ka waramayso aayadda qur'aanka ee fi suurati اlbaqara ku jirta aladiina uxsiruu fi sabiili اllahi laa yastadiicuuna darba fi اlardi yaxsabuhum اljahilu agniyaءa min altacafuf tacrifuhum bisimaahum laa yas'aluuna الnaasa ilxaafa wma tunfiquu min khayri faina allaha bihi caliim kuwa ilaahay sifeeye ee cilmigii iyo jihaadka u xidhan iyagu ee aan kharash iyo socod iyo safar baayac mushtariyiin aan karayn ee aan dadkii waxba weydiisanayn ee laakiin calaamadii ay ka muuqato baahidu ee uu kasaa u eegaa hadda waa fuqaro way baahan yihin bogga iyo beerka isku dhegay laakiinse ka aan xaalkooda garanayn wuxuu u malaynayaa ummaddanna siyan wax ma lehe wuxuu moodayaaba inay dhadan yihin dadka noocaasa ayuu nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam ku hayay masaajidka markaa marka uu ilaahay aladiina uxsiruu waxay culimmadu u qadaraan siiya ama asadaqatu sadaqada waxaa iskale lilfuqaraa fuqaradaasaa iskale masaakiinta ah markaa nebigu wuxuu uga sameeyey xagga dambe masaajidka daaradiisa ahlu la yidhahdo halkaasu meel uga sameeyey nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam sidii xadiidka saxiixii uu sheegayo xadiiska jaabir bn cabdilaahi radia allahu canhu maalin maalmaha ka mid ah isagoo masaajidkii geli hore masaajidkii fadhiya oo saxaabaduna ay la joogaan ayuunba halkaa waxa ka soo baxay ummad darayaysan oo baahay oo baahan oo silic iyo kadeed iyo duruuf adagi ka muuqato oo dharkoodu xataa mujtaabi nimaar dharkay gashayn gooyaashooda intay xaggaa sare ka jeexeen dhar ay hoosti ka gashadaan la oo adu waa go-yaray huwadaanun haysta oo silaca iyo reer mudara qabiil loodhan jiray mudar nebigu markuu arkay dadkaa baahan wejigiisu wuu isbedelay markaasuu soo galay masaajidkii markaasuu haddana ka baxay markaasuu bilaal la hadlay si bilaalo baladib uu degdegsanaya salaadiiba markaasuu bilaal adinay markaasuu nebigu sala allahu calayhi wasalama hadlay markaasuu yihi war waxaan idin leeyahay qofkii karay nin ha sadaqadaysto hadduu hayo diinaarka ka diinaarka waa doolarkii oo kale maalan ka haya waa lacagta yaro qaaliga ah ha sadaqadaysto waar kii shilin hayaana dirham kii hayaana war ha sadaqadaysto kii dharkiisa wax ka bixin karaya war ha sadaqadaysto waar kii daqiiqda iyo beriis burkii qofkii bur haysta ha sadaqadaysto kii timir haya ha sadaqadaysto xataa qaala walow bishiqi tamra jeex timireedna ha noqotee saxaabadii amarkii nebiga qaatay ilan waxa nebigu uu sheegay way fulin jireene istajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum kelmada nabiga afkiisa kasoo baxda in khayr weyn ay horseedaysay dareensanaayen saxaabadii baa u dhaqaaqay saxaabi wax la soo dhaqaaqay laba laba kuusoo waaweyn bay wixii la ururinayay sadaqadii la ururinayay ay noqotay nebi maxamedkii wejigiisu isbedelay naxdin darteed ee dadkaa isu bedelay ee u qiirooday mar alla markuu arkay meeshii oo la soo buuxiyey ayaa wejigiisa dhalaalay sala allahu calayhi wasalam qoladii masaakiinta ahayd baa sidaa loo saaciy masaajidku muxuu ahaa meel ummadda laga saacido dhaqaalaha looga soo saaro sekada iyo sadaqadana lagu bixiyo walaalayaal waxa uu ahaa masaajidku oo qodobadayda ugu dambeeya ka mid a meel lagu digriyo oo lagu cibaadaysto oo aqoonta iyo cilmiga lagu fidiyo ayuuha ummad jaahil ummad ma noqoto ilaahay baa wuxuu hi aman huwa qanitun aanaa alleyli saajida waqaa'ima yaxdaru alaakhira wayarjuu raxmata rabbi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun mid aqoon leh iyo mid aan aqoon lahayn miyay sima yihin ma sina waqul rabbi zidnii cilma ayaa ilaahay yidhi masaajidadu waa meesha barakadaa laga fuliyo waxay cilmiga iyo aqoonta meel laga helo wacdiga meel laga helo meesha laga helo dikriga iyo qur-aanka iyo shareecada islaamka ka lagu barto ayuha walidalika nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam fi lxadiid asaxiix waxa uu ku yidhi ummadi isuguma timaado sidaynan ilaahay kuwa haynaga dhigeen beyd ka mida guryaha ilaahay iyagoo kitaabka ilaahay akhrisanaya dhexdoodana daraasaynaya oo wax isu sheegaya aqoontaa kala faa'iidaysanaya haddii ay dhacdase waxaa laga helayaa afartan arrimoodoo masaajidkaa ah baldhegaysta xasilooniya raaxa kusoo degaysa naxariis ilaahay baad daboolaysa malaa'igta ayaa isku xayndaabeysa ilaahayna agtiisu ka xusaya bal ummaddaa sharafta le qiimaha leeg fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun masaajidadu meesha aqoontaa laga helo ayay ahayd waxay masaajidadu ahay meesha lagu cibaadaysto cibaado dhammaystiran oo salaadaha lagu oogo oo soomka lagu oogo lagu soomka sunno faralba meel cibaado oo qur-aanka ilaahay lagu akhrisanayo oo safka hore loo kala dheeraynayo ayuu ay ahaayeen masaajid cibaado amaakin litacabud ayay ahaayeen walaalayaal waxa aan markaa kusoo ururinayaa waay ma jecli miridhadii aniga la sheegay inaan wax ka nuqsaamiyo mooyaane inaan ya ma jecli inaan sii badiyo laakiin waxaan jecelahay intaasoon idiin sheegay inaan masaajkiina haddaba hoos ugu soo dhaadhaco iminka nin weyn baan anugu ma yari laakin weli maan gaboowin <laughs> weli maan gaboowin waa la tartamaya khayrka waa loo tartamaa nebigu calayhi salaatu wasalaam halkan iminka reer hebel sheekh aynu kaga reer hebel un aynu leenahay ee xagga sharka iyo balaayada laysu adeegsanayo nebi maxamed xagga reeraha wuxuu kaga faa'iideyn jiray khayrka halkaa reer hebelo waxaa qabta waree hebelo waxaa qabta bimacnaa si kale marka deegaankaasoo waxaa qabta xaafadaysana waxaa qabta nebigu taasuu ka faa'idayn jiray anuu dee xaafadan aan ka tirsanay dee xagga khayrkana ilen wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajanati carduha asamaawaat wlard ay jannada iyo dembi dhaafka halkaasaan sii fadhiyaa laguma helo waxaa lagu helaa beratan iyo tartan haddaad tiraa hebel safka horaha sii galo anuu xagga dambaan joogayaay ma jannaa lagu helataa jannada laysma amaahiyo khayrkana laysma amaahiyo <laughs> waa sida loo kala dheereeyo waa loo baratamaa khayrka anugu waxaan jecelahay xaafadan inay sarrayso xaafadan inay sarrayso maxay ku sarraynaysaa aakhiradeeda iyo adduunyadeeda ba ku sarrayso xaafad cibaado leh xaafad akhlaaq leh xaafad aqoon leh xaafad waxa weeye magaalada ile magaalay ka tirsantahay oo degaan bay ka tirsantahay oo dalbay ka tirsantahay xaafadnay adoo laahi xaafadaa dadkii edabta wanaagsanaa ee dhaqanka suubanaa ee dhalinyartoodu wanaagsanaayeen ee ay diinta baranayeen ee ay masaajidada ku xidhnaayeen ee khayrka iyo wanaagga ku dadaalaya xaafadaha ka soo dhex baxday xaafadaas wey wallahi taasaan doonaya anugu waa naxa marka xaafadaheenna qaar ka mida laga sheego caruurtoodu way baabaaday halkaasay jaad ku cunayaan guryaha hortooday fadhiyaan masaajidada sooma galaan kooda masaajidka soo galaan masaajidada ayaaba candhuufta ku tufaa ama wuu ku ciyaara waa naxa waxaa idinka muuqda idinka idagtaad u fadhidaan farxad weyn caawo waan faraxsanay waxaan doonayaa masaajidkani inuu masaajid qiimelo noqdo soo idinkamaan sheekayn anigoo yar inaan ku tukan jiray odayadiisoo idinkamaan sheekayn masaajidkan ku tukanayay masaajidkan masaajidadii magaalada hargeysa kuwii ugu horreeyey inu haasoo idimaa sheegin waxaan doonayaa masaajidkani inuu noqdo masaajid qiimo leh oo magaalada ka soo dhex baxaan doonaya yaa soo saaraya laakiin adigaa soo saari kara adiga adiga adiga odaygiisaa soo saaraya waxaa soo saaraya dhalinyartiisa raggiisa dumarkiisa ayaa soo saaraya culimo ahaan culimadeenii dalka culimadeenii magaalada kuwii dhex deganaa waxaa iyaga waajib ku ah inay u diyaariyaan barnaamijyadii xaafadan kor loogu qaadi lahaa idinkana maxaa idinku waajiba inaad hawshaa u gudataan inaad wax ku barataan inaad ku cibaadaysataan inaad nadaafadiisa ilaalisaan in aad ka dhigtaan fahamkii iyo qaabkii uu u dhigay nebi moxamed masaajidada inaad u dhigtaan masaajidkani waana kelmadii anigu markii la yidhi masaajidada ka hadal waa kelmadii maskaxdeeda kusoo dhacday sheekh hadar baa iminka dhinacaa iga fadhiya dhowr iyo toban sano ayuu u maqnaa dalka wuxuu usoo baranayay aqoon buu usoo baranayay shariicuu usoo bartay b h d buu kusoo qaatay cid b h d maanta soo qaatay way nagu yartay oo share b h d cid sidataa waa mualif imika calimataan anagu hadaad ka faaiidaysan weydaan calimataan ma dhex dhiganaya aryaa dhegeysta imika bayaan idin sheega ma dhegeysta waan waan gabiyaa diinta inoogu tirinaya fiqigii oo dhan intuu soo ururiyo ayuu kugu gabyaya wuu ku xifdisiinaya boqol bayd ayuu imika kitaab ka sameeyey waxa weeya fiqiga usuulkiisii uu kaga hadlay shan saacadood gudahood buu boqolkii calimataan ugu dhameeyey saasuu masaajidku buuxsanay sheekhaa ka markhaatiya facebooka calimataan gala hadda wuu ku jiraay wanuga bidayat mujahidkana ha kun bay mise laba kun saddex kun laba kun iyo afar boqol oo baydna kitaab bidayat mujahidka la idhahdo ayuu ka diyaariy oo jaamacadda kaanu ku dhigin jirnay fiqiga ahaaya waryaadhehe ma faaninayo isaga waan wada hadalnay masaajkiinan ka hor waxaan ku uri sheekh masaajidda waa kuu haynaa laakiin waxaan kugu jiraan doonaya inaan kaa soo saarno fikrad weyn baa ku jirtay imika dhowr bilood ka hor baanu sheekaysanay inuu masaajidada isbedelka waxaan anagu ninba waxbuu keenay nin wala anugu maalan barnaamijkan qur-aanka ayaan soo dhigay barnaamijka wuu najaxo maanta xafalo badan baynu leenahay nin walibana waxbuu keenaya sheekhani waxa uu doonayaa masaajidadii inuu soo nooleeyo iyo xaraqaadkiisa cilmiga ahaa buu doonaya masaajidkiinana culimadiisi iyo mas-uuliyiinteed buu ka mid noqon waa hadyadii ilaahaydi siiye inan aan dhalay oo aan doonayo diinta inuu barto ilma qur-aanka xifdiyo gebagabaa imika dhowr bilood ka hor baan u keenay waxaan ku uhi sheeg kawan ku siiyey anugu soo saartaa kuma maan inankaygaa adaan ku siiyey baan ku udhi waxaan doonayo adoo kale ha noqdo inankan waxii bar baan ku udhi hadduu masaajkiinu taf noqdo oo u adkaado dee inanku halkan ku iman de haddaad ka faaidaysan weynaadna wallahi masaajido badanna waan hayaa weli baanu <laughs> masaajido badanna waan hayaa calimataan baan hayaa daarusunnaan hayaa shaafici baan hayaa waxaan hayaa allahuma salli calaa muxamed qarin inta masjid makaan hayaa laakiin masaajidkaan ugu jecelay waa kan waayo taariikhdiisi baan idinka warramay soo maaha masaajidkan waxaasoo odayaale iyo masaajidkii nooca ahaa ee aan garanayo ilaa yaraantaydii inuu saa noqdaan doonaya inuu camirmaan doonaya in cibaado ku camirmaan doonaya gebagebo iska dhaaf aqoon lagu barto masaajidadii imaka oo waxaaba mushkiladaba xataa salaadiiba inaan soo camiraynba anuu salaada maqrib kama hadlaya dee salaada maqrib anu kama hadlayo salaada maqrib way camiranta salaadaha kalena way noo camiraya salaada subax ka warrama war salaada subax ka warrama masaajidada waryaa tukada tibisubbaan adugu masaajidadaan eegay iminka saddex jimcood tagay calimataan salaada subaxun baan kaga hadlayay iyo siday u dayacan tahay afar saf saddex saf saf ma hargeysoo qura galbeed baan ka soo bilaabay beriga abaaraha ilaa iyo waxaa socday maydh iyo ceergaabo ayaan socday salaada subxa baan arkay masaajid salaadiisu waxa way ooyeysaa salaadiisu waa way cabanaysaa salaadiisu waa waxay leedahay imee ummaddii bay leedahay man salla subxa fahuwa fii dimat illaah cahdi ilaahiy ballan ilaahiy gaadh ilaahay ilaahay baa ilaalinaya qofka salaadda subxa ilaaliya man salla albardayni dakhala aljanna qofka salaada subax iyo casrka ilaaliya jannadu gelayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wa aqim asala waaaayadii aqim asalaata liduluuki shamsi ilaa gasaqi lleyli wa qur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kaana mashhuuda salaada subax ee qur'aankeedii qur'aan baa la cabiray waa salaata subxi ila qur la akhriyaa dheere salaada subax waa la soo xaadiraa malaa'ig ilaahay baa soo xaadirta iyo salaada casr si riwaayaadka saxiixa ay ku dan yatacaqabuuna fiikum malaaikatum bileyli wamalaaikatum binnahaar salaadaas subxna hala ilaaliyo sheekhana iyo culimada kale ee idin masaajkaa idiin joogtana la geejiya khalkhal iyo khilaafna masaajka ha laga ilaaliyo ummad walaalo oo sidaa isugu xidhan nuqda wixii dembiyaynu galayna allah inaga dhaafo dee waad wanaagsantihin caaw waad camirantihin halkaa maydinka wadi dee allah idin barakeeyo anigana sheekh dee aqoon badan ma haye sheekh haddaad habeen habeen ii baahata ama maalin maalin anuu amarkaaga waan qaadanaya inankaygana halkii buu iga taagan yahay wuu soo socdaa laakiin inuu halkaa idinku yimaado iyo inaad idinku timaadaanubay noqonaysaa idinkaa laydin imanaya insha allahu tacaala